waa min baabi awlaa weeyaan haddiiba dadkii muslimiinta caam caamka ahaa loo diiday dhibka kuwii ilaahay awliyadiisa ahaana waa min baabi awlaa caqlan wa sharcan qaala allahu tacaala alle wuxuu odhanayaa waladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waإثma mubiina wاladiina yu'duuna almu'miniin wاladiina kuwa yu'duuna dhibayaan almu'miniina ragga ah iyo wاlmu'minaati haweenkii mu'minaadka kuwa dhibayaan bigayri ma اktasabuu waxaynan kasbanin gayrkeed ku dhibayaan faqad ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan been abuurad iyo waإثman dembi mubiinan cad qofka muminka ah ee awliyada ilaahay ee culamada ah maxaa yeele awliye ilaahay waxaa ah aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun in la dhibo ma banaana qofka dhibayana waa qof ilaahay uu yihi subxaana wa tacaala ixtamalu buhtaanan wa ifman mubiina dembi cad ayuu qaati ka isaga iyo buhtaan been abuurasha wa qaala nabiyu sala allahu alayhi waalih wasalam yaquulu llahu tacaala xadiidka fii saxiixi اlbukhaari ku soo arooray can abi hurayra weeyaan keyrkiisana waa laga wariya anas bnu malik iyo mucaad ibnu jabal iyo ragga la midka ah asaaniidoodana waxbaa ku duran laakiin macno ahaan waa wadaagaan oo waa saxiix weeyaan qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waalih wasalam wuxuu yihi nebiga alleh man caadaa lii waliyan man caadaa qofka igala dagaalama lii aniga weliyan weli aan leeyahay faqad aadantuhu kaa isaga waan ogeysiiyey oo ha u darbado weeyaan ogeysiis baa ilaahay bixinayaa bilxarbi dagaal inaan la dagaalamaya kaa isaga ha ogaadu rabbi yihi subxaana wa tacaala wa fii lafdina waxaa ku soo arooray faqad baarazanii kaa isaga ah waa iigu soo banbaxay bilmuxaarabati la dagaalan akhrajahu lbukhaariy lafdiga isaga imaam الbukhaarي baa warinayey meesha waxay daliil waadixa u tahay jaزak اllahu khayr mxamed daliil waadixa waxay u tahay qofka ilaahay subxaanaه wa tacaala awliyadiisa la dagaalama inuu ilaahay la dagaalamayo subxaanaه wa tacaala isaga sokaydiisa marka alle subxaanaه wa tacaala qofuu la dagaalamayna adduunna uma dhaqna aakhirana uma dhaqna labadiiba waa seegay awliyada allena waxa ugu horeeya waa culamada weeyaan qofka caalimka ah sida nebigu sheegay weye salawaatu llahi wasalaamu calayh haddii uu fatwoodo fatwadaasna ay ku qancin weyso inaad ku xadgudubtid isaga ma banaana maxaa yeelay rasuulku wuxuu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh hadduu ijtihaad iyo dadaal la yimaado fa asaaba falahu ajraan wain akhطa'a falahu ajrun waaxid hadduu intuu ijtihaad la yimaado iyo dadaal kitaabka alle iyo sunnada nebiga dib ugu laabto isla markaana kala soo dhex baxo masaa wixii ku tacalluqay oo isxaqii gafo haddana saasay tahay hal ajaru yeelanaya dadaalkiisa ilaahay ma seejinayo subxaanah wa tacaala hadduu intuu dadaalo asiibo xaqiina laba ajar buu yeelanayaa laakiin adigu waxaad ajar ku helaysid maxay tahay isaga hadduu gafayba waa ajar leeyahay adiga maxaad leedahay cinda allahi caza wajal waxaad leedahay waxa weeyaan buhtaanan wa isman mubiina faqad aadantuhu bilxarbi faqad baarazanii bilmuxaaraba taasaad leedahay cinda allahi tabaaraka wa tacaala akhrajahu lbukhaariy culimmadana macnaheedu maaha inay diinta ilaahay ka fatwoonayaan keliya adduunyadiina waa ka waramayaan oo masaa-ishii adduunka ahaydee ku tacalluqday adduunyadeennan haddii la weydiiye waa ka waramayaan hadday ka waramaanoo iyaga siday ula gudboon tahay iyo siday u malaynayaan ay yidhaahdaan in lagu aflagaadeeyo ma bannaana in iyaga wax looga sheegana ma bannaana qofkii wax ka sheegana alle subxaanah wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu xambaartay ka isaga buhtaanan wa ifman mubiina alle wuxuu ku tilmaamay subxaana wa tacaala xadiidu اlqudsiga isaga faqad aadantuhu biاlxarb faqad barazanii biاlmuxaaraba wa fii xadiidin waxaa ku soo arooray ana yaa abaa bakr xadiidkan qiso dheer buu lahaa waxay ahayd markii dagaalkii beder dagaalkii uxud uu dhammaaday oo raggii la qaban lahaa lasoo qabtay abi sufyaan ninkii la oran jiray waa tii lasoo qabtay raggii lasoo qabtay uu ku jiray cafwan fatxu maka raggii lasoo qabtay uu ku jiray ninkii la oran jiray bilaal ibnu rabax muadin rasuuli اllaahi salى اllahu alيy wasalam salmaan alfarisi suhayb iyo raggaasa waxay soo mareen abi sufyaan oo meesha socda ragga soo dhex maraya markaasay waxay yidhaahdeen wallaahi ma akhadat suyuuf allahi ma akhadaha ilaahay baan ku dhaaranaynaa suyuuftii alleh wadada ilaahay weeyaan xaqeedii maynan oofsanin hadduuba ka nool yahay abubakr sidiiq oo meesha joogay baa wuxuu ku yidhi war odaygii qureysheed miyaa sidaa ku leedihiin odaygii qureysheed miyaa sidaa ku leedihiin arrintii markay heerkaa marayso abibakar waa soo baxay oo nebigu u yimid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo doonaya siday wax u dhaceen inuu u sheego nebiga calayhi salaatu wasalaam mee abubakar lagama mari jirin sida la garanayo cid walba oo isku dayda abubakar inay ka soo marta nebiga calayh salaatu wasalaam waa fogeyn jira halla ii dhaafo asxaabtayduuna dhihi jira rasuulka calayh salaatu wasalaam hadday noqoto cumar iyo abubakar nebiga abubakar buu la safan jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markay wax dhex mareen waa la garanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar lagama mari jirin salawaatu wasalaamu caleyh maxaa yeele allahba subxaanahu wa u doortayba saaxibkiisi inuu noqdo fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana fakri yafaan abubakr sidiiq taasaa ugu filan wax kaleba hadduunan lahayn ilaa aayadda inuu ilaahay ku sheegay inuu nebigiisa miciise ahaa hani inayni id humaa fi lgaar famaa baaluka binayn illaahu haaliuhumaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba ilaahay uu sadexeeye maxaad u malaynaysaa xaaladooda taasaa fakri yafaan ugu filan laakiin qisadan iyadaa waa ka duwan tahay sidii caadada soo ahaan jirtay abubakr sidiiq markuu nebiga u sheegay salawaat ullahi wasalaamu calayh faqaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu aley ya abaa bakr hoy abu bakarow in kunta aqdabtahum raggaa haddaad caro gelisay laqad aqdabta rabbak rabbigaabaad caro gelisay raggaa ma aragtaa haddaad iyaga caro gelisay bilaal iyo salmaan iyo suhayb iyo raggii fuqaraء الصaxaaba ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin iyo abi sufyaan meel layslama dhigi karo cinda اllahi caza wajal laa ystawi maxay ahayd aayaddii laa yastawi man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ma sinna qofka qabla alfatxi soo islaamay ee soo hijrooday ee soo rafaaday iyo bacda alfatxi dadkii yimid isku mid maaha muhaajiriin iyo ansaar isku mid maaha sidaa darteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam say u kala horeeyeen iyo u kala qiimeyn jiray dadka abubakr ninkii ugu horreeyu ahaa radi allahu tacaala canhu arda ee rasuulka salawat اllah laakiin xaaladdu waa isbedeleysayo abi sufyaan iyo bilaal iyo salmaan iyo suhayb iyo laysma siisan karo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam in kunta aqdabtahum kuwan iyagaa haddaad carogelisay laqad aqdabta rabbak rabbigaabaad carogelisay abubakarow abubakr radi allahu tacaala canhu ardaah waa soo laabtay walaalayaalow haddaan wax xun idin dhahay iga raalli ahaada waa raallogeliya marka adiyada loo geysanayo dhibka loo geysanayo awliyada ilaahay wax sahlan maaha ilahay baa ku caroonaya subxaana wa tacaala caro allah kusoo soo maxaa u malaysay marka qoom mahmaahyadooduba ay tahay in culammadii wax laga sheego rag iyo dumar baa la tiriya lyii markaasaa layidhi hadii culimmada lagu daro tumarka dumarkaa badan baa layidhi haween baaba la raaciyeyba qoomkaa maxaad ka rajaynaysaa cinda allah hmm. ala yata wax wanaagsan maaha arrinta ayada in la yidhaahdo diinta keliyuuna ka warami karaya waa arrin khaldan weeyaan markaa waxaa imanaysa faslu diini can idowla la yihahdo muxuu dowladda ka ogyahay alkabiiratu iyadana mar kale aynu ka warrami doonna haddii ilahay raalli ka noqdo alkabiiratu athaaniyati walkhamsuun kabiirada labiyo kontonaad kabiirada labiyo kontonaad waxa weeyaan isbaalu lizaari tacazuzan wa naxwa isbaalu lizaar in la dheereeyo izaarkii wixii hoos laga xiranayay tacazuzan cizi iyo sharafdoon iyo wanaxwahu wixii la mid ah kibir faan isla weynan waxay doontaba ha ahaato waxa ku xambaaraya qofka bal sidaynu arki doonno axaadiida nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku caddaynayaa isbaalka naftirkiisa wuxuu yahay kibir maxaa yeele qofka wax u keenayaa kibir ah qaala tacaala alla wuxuu yihi walaa tamshi fi lardi maraxa luqmaan markuu la hadlaya wiilkiisa weyaan alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wuxuu ku yihi luqmaan wiilkiisa walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulki maraxan adigoo faan iyo isla weyn iyo qab iyo kugu jira weeyaan ha soconin waa farxaddii weeyaan farxadduna waa laba nooc sida culimada islaamku ay qarareen ibnu qayim raxmat اllahi tacala caleyh kitaabkiisa wuxuu kaga hadlayey manaasil iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin faraxa iyo wixii la mid ah iyo aad buu u taftirayey raxmat اllahi tacaala calayh wa qaala nabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh xadiidkii bukhaari warinaya can abi hurayra radi allahu tacaala canhu arda cabdullahi bn cabaasna waa laga wariyaa ma asfala min alkacbayn wixii ka hooseeya labada anqow ama qoob wixii ka hooseeya min alizaari ee wixii la xiranayay afa fi weeyaan izaarka waynu u tegi doonaa waxa weeyaan qamiiskii waxa weeyaan sarwaalkii waxa weeyaan macawiistii go i la xiranayay iyo wixii la mid ah camaamadii xitaa way noqonaysaa dheereed hadday anqawyada dhaafto waa fa fi wa qaala nabiyu salى اllahu alayhi waalihi wasalam xadiid bukhaariyo muslim ba ay warinayeen wuxuu nebigu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh laa yandur اllah ilaahay ma eegayo ilaa man qof jara izaarahu maradiisa jiiday weeyaan bataaran kibir iyo u jiiday laba dembi buu isku darsaday awalan in anqawga laga hoos mariyaa ama qoobkii laga hoos mariyaa wax lagu magacaabo waa xubinta ayada ah ee kuusan weeyaane ciribta dambe ka koraysa ama ku taallaba bartamaheeda in laga kormariyo mooye in laga hoos mariyo wax bannaan maaha hadduu haddana qofka arrintaa usii sameeyo kibir waa dembi labaad weeyaan waa sii dheertaha iyaduna marka qofka sidaa u sameeyey laa yanduru allahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay xaggiisa maba eegayaba xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh fi fatxi اlbaari markuu ka waramaye wuxuu odhanayay waxaa loola jeeda waxa weeyaan nadara raxma ah maxaa yeelay imaam alciraaqi raxmat اllahi tacaala caleyh yaa wuxuu odhanayey sida uu soo naqlinaya xaafid ibn xajar fi fatxi اlbaari maktiga oo ah carada iyo raxmadu labaduba indhaha qofka waa laga gartaa haddii aad faraxsan tahay iyo haddaad caraysan tahay labada wejigaagay ku taallaa ilaahay subxaana wa tacaala kuwa inuu u caraysan yahay wejigiisay ka muuqanaysaa maalinta qiyaamaha marka laa yanduru اllah nadrada ayadaa waxaa loola jeedaa nadra raxma ma ah iyo nicma ah ma ah maxaa yeele wujuuhu yowmaidin maxaa la yihi aayadda maxay ahayd wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ilaahay bay eeganayaan subxaana wa ilaahay bay eeganayaan iyaguna ilaahay bay eegayaan subxaana wa tacaala raallina waa yihiin kuwan laakiin cagsigooda weeyaan laa yanduru allah ilaahay ma eegayo eegma naxariiseed ilaa man qof jara isaarahu macawistiisii ama sarwaalkiisii ama qamiiskiisii ama wixii uu guntanaa jiiday bataran anqawga ka hoos mariya kibir isla weynan labadii dembi buu isku darsaday qofkan isaga ah waana dunuubta ilaahay subxaanahu wa tacaala u ciqaabay ummadihii inaga horreeyey sida xadiidka abi hureyra inoo iman doono uu tilmaamaya rasuulka calayh salaatu wasalaam dhulka in lala gooyey nin ummadihii hore ah isagoo sidaa samaynaya kibriya isla weynan maradiisii u jiidaya wa qaala salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yihi nabiga salawaatu اllah wasalaamu caleyh halaaatun saddex laa yanduru allahu ilayhim ilaahay xaggooda ma eegayo yowma alqiyaamati saddex qof dembiyada ay leeyihiin darteeda ilaahay subxaana wa tacaala eegma naxariiseed ma eegayo walaa yuzakiihim dembigoodana ma dhaafayo oo ma tahirayo walahum waxay leeyihiin cadaabun aliimun cadaab aad iyo aad u xanuun badanna waa leeyihiin kow almusbil weeyaan qofka dharkiisa dheereeyey wlmanaan waa kan galladaysiga badan iyo abaal sheegadka sidaasaan hebel u galay hebel waxaasaan siiyey hebel so anigii waxaan ku siiyey so aniga kan kuu yeelay wاlmunfiqu silcata qofka silcadiisii iyo beeciisii ku iibinaya bilxalfi اlkaadib dhaartii beenta ahayd waxaanuu iibinayo dhan wuxuu ku bixinayaa maya wallaahi intaasaan kusoo gatay maya wallaahi waa sidan waana beentii mararka qaarkoodna arrintaa iyadaa iyaduna ma banaana saddexdaa qof ilaahi subxaana wa tacaala laa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim qaala xadiidka isaga waa xadiid saxiixa weeyaan wuxuu inoogu soo hormaray maniga markii laga warramayay wa nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam xadiid abi hurayra weeyaan nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu alayh baynamaa rajulu wakti nin yamshi uu labisan yahay fii xullatin tucjibuh dhar uu qabo oo aada u cajabgeliyey murajilun ra'sa tintiisuna ay u shallaysan tahay xadiidkan abu hureyra sabab buu ku sheegay abi saciidan alkhudrina waa wariyaa xadiidkan xadiid la mid ah nin reer quraysh oo dhallinyaro aho kibir badan iyo abu hureyre u yimid markaasu wuxuu ku yidhi abu hureyro sidan aan u ekahay dharkan aan labisnahay nebiga wax war ma oga haysaa abu hureyre wuxuu ku yihi inakum latu'duunana war niman yah waadna dhibaysaan dhib iyo waxbaad noo geysanaysaan imaad ka joogtid markaasuu u sheegay xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam abi saciidin alkhudrina sidaasoo kale ahaa isaguna xadiidka nebigu sheegay salawaatu اllah wasalaamu aleyh qisadaasoo kale intay ku dhacday baynamaa rajulu nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh baynamaa wakti rajulu qof yamshi uu soconayo nin uu soconayo fii xullatin dhar uu qabo xulladu waa dharka isku jooga ah tucjibhu nafsuhu naftiisu inay cajab gelinayso oo kibir uu xambaarsan yahay weeyaan murajilun rasahu tintiisuna u shallaysan tahay tintiisuna waa shallaysan tahay dharkiisu waa xaragoonaya kibir iyo lugihii buu qaadqaadaya yakhtaalu fii mashyatihi yakhtaalu wuxuu ku kibrayaa fii mashyatihi socodkiisa oo marba lug buu qaadaya id khasafa allaahu bihi ilaahay baa la gooye kaa isaga ah alarda dhulkii la gooye fahuwa ka isaga a yatajaljalu waa sii dhexgelgelaya fiiha dhulkii ilaa ywmi اlqiyaamati inta laga gaaro mutafaqu calayhi bukhaariy muslim baana warinaya dhowr dembi buu isku darsaday awalan kibir baa naftiisu ay xambaarsanayd labo isaarkiisu waa dheeraa saddex waxa weeyaan mishyadii iyo socodkiina waa ku kibreeyey arrintaana ma banaana marka sidaa darteed ilaahay wuxuu ku imtixaanay subxaanaه wa tacaala inuu dhulka la gooyo riwaayadaha qaarkood waxay tilmaamayeen sida xaafid ibn xajar kusoo naqlinaya fi fatxi ilbaari inuu ahaa qaaruun ninkii la ohan jiray qaaruunna wuxuu ahaa min qowmi muusa sida ilahay noo tilmaamay subxaana wa tacala fi suurati اlqasas ina qaaruuna kana min qowmi muusa fabaga calayhim alle uu ku tilmaamay ilى akhiri اlaayaat w can cabdillaahi bni cumar xadiidku bukhaari muslim baa warinaya hore w can cabdillahi bni cumara radi allahu tacala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yihi nebigu alisbaalu fi اlizaar wاlqamiis wاlcamaama wman jara shayئa khuyalaa lam yandur illahu ilayhi ywma alqiyaamة rawahu الtirmidiyu biisnaadi صaxiix alsbaal nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu alayh alsbaal isbaalka waxa la yihaahdo fi lizaari weeyaan izaarna maxaa noqonaya alqamiis wاlcamaama kulli waa loola jeedaa isbaalkii waxaa noqonaya qamiiskii oo waxaa noqonaya camaamadii intaad duubkeeda dheerayso yani saynteedii dheereyd nebiga alayh isalaatu wasalaam inuu u yeela way sugan tahay inuu xaggan hore ka soo ridayna way sugan tahay duubka markuu xirtay salawat wasalaamu calayh haddii laakiin aada dheerayso sida qolooyinka afghaniyiintii haddaad aragteen waa la dheereeyaa aad baa loo dheereeyaa haddii intay dheeraatay ay gaarta anqawyadii oo ay dhaafto isbaal weeyaan ma banaana nebigu leeyay salawat ullahi wasalaamu calayh waad dheerayn karaysaa laakiin xadiga isbaalka inay gaarta maaha sarwaalkaad xirantahay inuu xadiga isbaalka gaaro maaha qamiiskaad xiran inuu xadiga isbaalka gaaro maaha anqowga inuu dhaafo maaha sidaa waxaa la mid ah macwistii iyo hoosguntigii ama go aad xirnayd waxay doontaba ha arrintaa ma banaana maxaa yeele nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam fainahaa arintaa oo la sameeyo oo la dhaafsiiyaa min almakhiila weeyaan waman jara shaya khuyalaa sida lafdiga xadiidka soo socotay inoogu iman doonta wاlqamiisu wاlcamaama wman jara shaya khuyalaa waman jara qofkii jiida shayan shay jiida dharkiisa ka mid a ah. khuyalaaan isagoo kibiriyo isla weynan u samaynaya lam yandur illaahu ilayhi ilaahay xaggiisa eegi maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha ilaahay xaggiisa maba eegayaba qolooyinkaa lasoo sheegay weyaan alaaatun laa yandur allahu ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim qolooyinkaasuu ka mid noqonayaa oo ilahay usan eegi doonin subxaanahu watacaala qofka ka waran hadduu yihahdo anigu waa dheeraysanayaa laakiin kibir isla weyn uma dheeraysanayo culimada qeybo ka mid oo sidaa yiri waa jiraan laakiin iyagana xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam baa tilmaamaya inaysan sax ahayn sida imaam abi bakr alcarabi kitaabkiisa caaridat alaxwadi sharxi sunna tirmidi ku tilmaamayo xaafid ibni xajarna wuxuu kusoo naqlinaya fii fatxi ilbaari imaamu sancaani raxmat اllahi tacala aleyh risaaladiisa alisbaal uu kaga hadlaya waa ku tilmaamaya wagayri dalik waana sida saxa ah weeyaan xadiidka nebigana sidaa qabo salawaat اllahi wasalaamu caleyh dheeraynta qofka uu dheeraynaya naftirkeedaaba kibir ah maxaa yeele ha dheerayn baa lagu yihi waxaad u dheeraynaysa soo kibir maaha wax kugu xambaare kibiriga ma aha yaa kaa yeelaya maxaa yeele sharciga ilahi subxaana wa tacaala waxaad ugu xadgudubtay waa kibir weeyaan wa qaala jaabir bnu sulaym wuxuu yidhi qaala liya rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka allah wuxuu ii yidhi iyaaka wa waisbaal alizaar iyaaka adigayo waxaan idin kala digayaa isbaal alizaari izaarkii oo hoos la dheereeyo isbaal lagu sameeyo fa fainahaa maxaa yeelay dheeraynta min almakhiila weeyaan buu yihi nabigu alayh salat slaam iyada naf ahaanteedaa waxay tahayba makhiiladii kibirkii iyo isla weynankii ah wa ina allaha allana laa yuxibu اlmakhyala ma jecla makhyaladii kibirkiiyo isla weynaanta ilahay ma jeclo subxaana wa tacaala saxaxahu tirmidiy xadiidkan isaga tirmidi baa saxiix yeelay xadiidka kaa mid la dariiqyo badan buu ku arooray walacalla qaybo ka mida inay noo iman doonaan sunan abi daawuudka ibnu maajah iyo nisaa xadiid ay warinayeen oo sidan oo kale ahabaa jiri sheekh naasirna uu saxiix yeelayey abi bn alcarabina sidoo kale waa saxiix yeelay xafid bn xajarna waa saxiix yeelay fii fatxi ilbaari wuxuu odhanaya rasuulka alayh salaatu wasalaam iyaaka waisbaal alizaari fainahu min almakhiila adigaya waxaan kaaga digayaa isbaal alizaar maxaa yeeley fainahu min almakhiila makhiila weeyaa naf ahaantiisaba isaga naf ahaantiisaaba ahba hmm, isaga naf ahaantiisaaba ahba marka arinta ayadaa wax banaan ma ah qofka hadduu yidhaahdo aniga uma yeelaya sidaa kibiriya isla weynan maya dheeraynta naftirkeedaaba kibiriya isla weynan ah sida xadiidkaasi ku caday saxiixa ah duruqaadu tiro badanna waa ku yimaadaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam sida inuu tilmaami doono saxaabada qaarkeed ayuuba ku dhihi doonaaba warkaa isaga wa can abi hurayrata waxaa laga warinayaa qaala inuu yidhi baynamaa rajulu yusalii wakhti qof nin uu yusalii tukanayo musbilan izaara maridiisuna ay dheer tahay o anqowyada dhaafsiisan tahay qaala lahu rasuulu llaahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka allah wuxuu ku yidhi idhab fatawada bax oo ka cosoo weyseyso nebiga calayh salaatu wasalaam ninkii markuu tukada salaadiisii dhamaystay yuu ku yiri bax soo weysayso salaada soo celi maaha weysadii soo celi buu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam macnaha weysadaadii haddaynan ansixin salaadaadiina ma ansixin weyaan nebigu wuxuu ku yihi alayh isalaatu wasalaam bax soo weysayso fadahaba fatawada'a uma jaa nabiga warkiisana lama diidi karayo salawaatu اllah wasalaamu caleyh waa baxay oo waa soo weysaystay oo waa soo laabtay markuu soo laabtay nebiga alayh isalaatu wasalaam faqaala wuxuu ku yihi idhab fatawada kacbax oo soo weysaysa haddana mar kale faqaala lahu rajulu ya rasuul allah nin saxaabada ka mid oo meesha fadhiya wuxuu yidhi rasuulkii allow maa laka maxaa dhacay amartahu waxaad fartay an yatawada inuu soo weysaysto maxaa dhacay oo ninka waaba tukadaye inuu soo weysaystana waa fartaye maxaa dembi oohu la yimid aan iska ilaalinay annagana dembiga isaga aad u tiri arrintan maxay tahay rasuulkii allow uma sakata canhu nebiga waa ka aamusay calayh isalaatu wasalaam qaala dabadeed nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu ninkan ma aragtaan sababta aan warkaa u iri waxa weeyaan kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada wahuwa musbilun isaara isagoo maridiisu ay dheer tahay aan dhaafsiisan tahay waina allaha allana laa yaqbalu ma aqbalo salaata rajulin qof salaadiisa ma aqbalo musbilan isaara dumarka kuma jiraan way inoo iman doontaa ilaahay ma aqbalayo nin maradiisu ay dheer tahay salaadiisa lama aqbalayo cinda allahi tabaaraka wa tacaala rawaahu abu daauud ayaa warinaya wahuwa calى sharطi muslimi in sha allah imaamu dahabi wuxuu yihi xadiidkan isaga waa calى sharطi muslim xadiidkan isaga imaamu nawowi waa saxiix yeelaya isaguna fii kitaabihi اlmajmuuc buu ku saxiix yeelaya riyaad saalixiinkana sidaasoo kale ayuu oranaya laakiin qeybo ka mid a culimada sida sheekh naasir اdiin albani waa daciifinayaan maxaa yeeley sanadkiisa waxaa ku jira ayay leyihin rajul majhuul ah waxaana warkaa qaba imaam ibn اlmundir imaam اlmundiri raxmat اllahi tacala caleyh mukhtasira sunan abi daawuudka ayuu sidaa ku oranaya lakiin imaam الdahabi iyo imaam الnawowi waa saxiix yeelayaan xadiidkan isaga calى sharطi muslim buuna leeyahay sidaasaadna moodaa inay qawi tahay maxaa yeelay waxaa iman doonta bacd ariwaayaat laga warinaya cabdullahi bni mascuud radi allahu tacala canhu ardaa xadiidkan isaga taageeri doona xadiidka isagaana waxaa warinaya imaam ibnu khusayma fi صaxiixih wuxuu ku warinaya kitaab الsalaa juska koowaad afar boqol iyo saddex fi kitaab الsalaa baabu الtagliidi fi isbaal اlizaar in la adkeeyey in la tukado iyadoo maradaadu ay dheer tahay ninkii ragga ahaa xadiidka wuxuu ku keenaya xadiidka toddoba boqol iyo sideetan iyo ko sanadkiisa ayuu ku warinaya can cabdillahi bni camr bn alcaas radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laa yandur allahu ilى salaati rajuli yajuru izaarahu baطra ilaahay ma eegayo subxaanah wa tacaala nin salaad tukanaya oo maridiisuna ay dheertay ilaahay maba eegayu leeyahay subxaanah wa tacaala imaam abu bakr ibn khusayma raxmat اllahi tacala aleyh xadiidka isaga markuu wariyey wuxuu leeyahay waqad ikhtalafuu fi hada اlbaab xadiidka fi hada isnaad sanadkiisa waa isku khilaafeen culimada islaamka lakiin waxaan ku keeni doonaa kitaab libaas halkaasaana ku waadixin doonaa sidaasuu leeyahay wala yati xaal xadiidka xadiid la mida waxaa warinayey imaam riwaayat ibn mascuud waxaa warinayey imaam ibn xasm fi kitaabihi اlmuxalla musnad abi daud اطayaalisina waa ku sugan yahay sheekh axmed shaakir raxmat اllahi tacaala caleyh taxqiiqiisa waa ku xoojinaya xadiidka wuxuu leeyahay laba ariiqba waa ku yimaa dhowr yani laba nocba waa ku yimaada isagoo mawquuf ah صaxiix ah cala bni mascuud isagoo marfuuc ah oo nebigu u rafcinaya salawaatu اllah wasalaamu calayhna waa lagu wariyaa duruqda qaarkeed sidaasaana sax ah buu leeyahay maxaa yeelay waa ziyaadaة hiqa waana maqbuul weeyaan sidaa darteeda bacd alculamaa almucaasiriin iyaguna sidaasay qabaan wcalى ayati xaal lafdiga isaga wuxuu oranayey cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu ardaa rasuulka calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi almusbilu izaarة laysa min allahi fi xili walaa xaraamin laysa almusbilu izaarة laysa min allahi fi xili walaa xaraamin qofka dharkiisa dheereeyey ilaahay subxaanaه wa tacaala xaggiisa wax uu ka yahay ma jirto fii xilin walaa xaraaminna macnaheeda culimmadu waxay ku maga macneeyeen macaani dhowr ah qolooyin waxay yihaahdeen inahu laa yakfiru lah ilaahay subxaana wa tacaala uma dembi dhaafayo walaa cinda allahi fi ixtiraam ilahay agtiisa wax ixtiraam uho u yaalana ma lah waxay yihaahdeen ilaahay subxaanaه wa tacaala wax xifdi uu siinaya ma lah qolooyin waxay yihahdeen inahu laa yaxfidu min suءi اacmaal ilahay subxaana wa tacaala marna ka ilaalin maayo acmaasha xun iyo wixii la mida qolooyin waxay yihaahdeen macaani dhowr ah baa lagu tilmaamay calى ayati xaal ilahay subxaana wa tacaala diintiisa uma ilaalinayo qolooyin ba waxbay ku sheegeen laakiin axmed shaakir raxmat اllahi tacala calayhi waa xoojinaya inuu yahay marfuuc ila nabiyi salى اllahu alayh alih wasalam oo sunan abi daawuudkana waa ku sugan abi daawud طayalisina musnadkiisa ayuu ku warinayaa sidaasuuna rajaxaya imaam ibn xasm raxmat اllahi tacala caleyh naf ahaantiisa wuxuu leeyahay taabiciinta qeybo ka mida sida mujaahid cabdullahi bn cabaas oo saxaabi ah iyo rag la mida sida dar ibn cabdilah ninka la yihahdo isaguna taabici ah min atbaaci taabiciin ah dhammaantooda aqwaasha aqwaal la mida laga wariya walaa naclimu fi الصaxaabati khilaafa fi hada buu leeyahy ma garanayno saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin arrintan wax ku khilaafay oo ah qofka musbilka inaan salaadiisa la aqbalaynin cinda allahi tabaaraka wa tacaala qofka musbilka ah inaan salaadiisa la aqbalaynin iskumaba diidana ayuu leeyahay ibn cabaas radi allahu tacala canhu ardah wuxuu ohanaya sida ibn xasan uu soo naqlinayo laa yanduru allahu ilaa musbilin izaara ila musbil ilaahay ma eegayo subxaana wa tacaala qof musbil ah ma eegayo mujaahid arinta ayadaa wax ku khilaafsanna aanan lahaynin saxaabadana taabiciintana ka mid ahaa min awsaat taabiciinna ahaa min awsaat taabiciin aw taabiciinta wax ku khilaafayna aan la ogeyn isla markaana saxaabada ka soo naqlinaya ayaa wuxuu leeyahay kaana yuqaal man eh, wuxuu leeyahay waxay dhihi jireen dadkii saxaabada aanu soo gaarnay qofka dheereeya isaarkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka aqbali maayo wax salaad ah saxaabadii aan soo gaarnay mujaahid baa dhahaya saxaabadii aanu soo gaarnay waxay dhihi jireen iyo ahlulcilmiga qofka dharkiisa dheereeya sarwaal iyo macwiis iyo kamiis iyo wuxuu doonaba ha ahaadee ilaahay salaadiisa ma aqbalaya lam yaqbal illaahu lahu salaat ilaahay salaad uu ka aqbalaya maba jirto saasay yihahdeen buu yidhi dar ibni cabdillaah ayaa isagu wuxuu odhanayay man jara hiyaabah qofka dharkiisa dheereeya lam tuqbal lahu salaat wax salaad aho laga aqbalaya ma laha ibn casam wuxuu yidhi laa naclamu liman dakarnaa khilaafa min asaxaabati radi allahu tacala canhum ajmaciin inta aanu soo sheegnay wax khilaafo oho saxaabada kaga sugnaaday maba jirtaba arrinta ayada ah waa isku waafaqsan yihiin weeyaan cali bn abi aalib baa wuxuu ohanaya radi allahu tacala canhu ardaa sida ibn xasam uu soo naqlinayo qofka sameeya wax ilaahay ka reebay salaadiisa gudaheeda ilahay kama aqbalayo subxaana wa tacaala inaad dharka dheeraysa ilahay waa kuu diiday calaa lisaani inaad salaadaada gudaheeda ku samaysidna salaadaadii lama aqbalaya noqonaysaa macnih sidaas weeyaan salaadaadii lama aqbalayo sidaasay noqonaysaa aqwaasha marka saxaabada kaga soo aroortay iyo taabiciinta aad bay u badan tahay waxayna ka mid tahay waxyaabaha qofka salaadiisa aanan lagu aqbalaynin walidalika sheekh cabdilcaziz bin baas raxmat اllahi tacala caleyh wuxuu ku tirinayaa dadka noocaas oo kale mubtadica inay yihiin dharkooda dheeraynaya mubtadiciin weeyaan sarawiisha iyo kamiisyadii iyo in la dhaafiyo anqowga waa ibtidaac weeyaan fii diin illahi tabaaraka wa tacaala dadka noocaasa gadaashooda in lagu tukada ma ansaxaysaa salaadaadii waa ansaxaysaa laakiin salaadooda maya sida lainoo sheegay adigu taadaad leedahay iyagana tooday leeyihiin cinda allahi tabaaraka wa tacala haddii lagugu ibtileeyey aimada noocaas oo kale inaad ku daba tukatid alayati xaal arintu marka wax sahlan maaha qofka muslimka inuu is ilaaliyo weyaan qofka muslimka inuu is ilaaliyo weeyaan saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin nebigu waa kala dardaarmi jiray bal dardaaran nabiga iskaba dhaafay salawaatu اllah wasalaamu aleyh ficilkan isaga inuu gacantiisa ku zuuliyo isku dayi jiray salawaatu اllah wasalaamu caleyh oo xadiidka qaarkeeda saxiixa ah nebiga calayh salaatu wasalaam cabdullahi bni cumar oo kale ayuu arkay in kunta cabdan lilah irfac izaaraka waa isagii ku yihi sheekh waa inoo keeni doonaa raxmat اllahi tacaala caleyh waxaa la mid ah xadiid fii shamaa'il tirmidi ku sugan imaam ibnu imaam الnisaئina raxmat اllahi tacaala caleyh uu ku warinayo sunankiisa cubayd ibn khaalid ninkii la ohan jiray yaa wuxuu yihi xaafid ibn xajarna fii fatxi اlbaari buu ku keenaya xadiidka isaga wuxuu oranayey cubayd ninkii la yhaahdo ibnu khaalid saxaabiga ah kuntu amshi wa calaya burdaة ajuro hadduu qofka cilad u yeelo bal fiiri waxaan qabay buu yihi waan socday dharkaygana wuxuu jiidaya dhulka faqaala liya rajulu irfac thawbak fainahu anqى waabqى atqى waabqاna waa la wariyaa gadaashaydan waxaan ka maqlay cod ii odhanaya irfac izaarak dharkaaga kor u qaad maxaa yeeley fainahu anqى ama atqى waabqى anqى haddii la yidhahdana waa nadaafadii weeyaan haddii atqى la yidhahdana alla cabsi badashidi weeyaan saasaa ilaahay xaggiisa kugu cabsi badan saasaa dharkaaga u nadaafad badan wa anqى saasaana nadiif badan dharkaagana nadaafadeeda saasaa ku dadaalaysa baaqi ahaanshaha oo abqa haddii la yihaahdana dharkaaga u baaqi ahaansho badan wey maaa arkaysaa sarwaalkiisii oo cusub oo uu muddo yar qabay xagga dambena kaba dhammaadayba lugihii hoose markaad fiirisid wasakhdii iyo qaanjeerta ku taalla ad la yaabayso aw ree magaalnimadii marka aw qofka ree magaalnimadiisi iyo wixii uu sheeganaya wuxuu yidhi cubayd ibnu khaalid fa nadartu dib baan u eegay buu yidhi qofka warkaa idhahaya faida huwa الnabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam mise waaba nebiga salawaatu اllahi wasalaamu calayh faqultu waxaan iri buu yidhi inamaa hiya burdaة malxaa rasuulka allo waa dhar cusub oo hadda aan soo xirtay waana iga dheer yahay cilad iyo waxbuu isku dayey nebigu wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam amaa laka fiya uswa aniga miyaynan ku dayasho kuugu sugnaanin maxaa yeele alle miyuunan dhihin weeye subxaana wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswaة xasana fanadart ha iyo mayaba intaanan dhihin nebigaan fiiriye alayh isalaatu wasalaam faida izaaruhu ilaa ansaafi saaqay miseba nebiga calayhi salaatu wasalaam lugta hoose bartamaheeday maraysaaba salawaatu اllah wasalaamu aleyh ansaafa saaqay xaafid ibn xajar wuxuu oranaya sanadkiisa xadiidka isaga waa jayid weyaan abi daawud iyo nisa ibnu maajahna waa warinayaan lafdi kaa lamid ahna waa la warinaya saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin in nebiga calayh salaatu wasalaam uu ku yihi koruqaad koor u qaada nebigu uu ku yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh cillo isku dayeen inay u raadiyaan oo yiraahdaan qofku hadduu yiraahdo ka waran maalan lugahaygiiba aniga waa mijmahaygiibaa dhuuban oo kale waxaan diidayaa lugahayga caatada inay dadku arkaan cillo noocaas oo kale ah nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam izaarkan oo aad dheeraysa ayaa ka foolxumi badan ilaahay subxaana wa tacaala khalqigaaga waa qurxiyey buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay fii axsani suura ilahay kaa abuuray isla markaana dharkan aad dheeraynayso waa foolxumo diimeed weeyaan diinta foolxumadeedana ka foolxumi badan wax walbaba diinta oo la foolxumeeya ka foolxumi badan wax walbaba sidaa darteeda nebiga calayh isalaatu wasalaam amar buu ku siiyey inuu kor u qaado salawaatu llah wasalaamu caleyh axaadiidu ku timid marka aad bay u tiro badan tahay sida aynu sheegnayna imaamu sancaani raxmat ullahi tacala caleyh risaalo dhan ayuu u alifay baabka isaga axaadiid aan la koobi karayna waa ka tegey axaadiista uu jamciyey laakiin wax la koobi karaya maaha wax ka badan dhowr iyo soddon xadiid ayaa baabkan ku soo aroortay can rasuuli llahi sala allah alay wasalam kulligeed kaga soo arooray aqwaal asaxaaba iyo aqwaal ataabiciin iyaguna xadith walaa xaraj imaamu adahabi wuxuu leeyahay calى sharطi muslimi in sha allahu tacala xadiidkana waynu tilmaanay wa qaala الnabiyu salى اllahu alayhi waalihi wasalam xadiidkii cabdullahi bni cumar weeyaane bukhaariyo muslimba ay warinayeen nebigu wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh man jara hawbahu khuyalaa laa yandur اllahu ilayhi ywma alqiyaama qofka dharkiisa dheereeya kibirya faanna u dheereeya laa yandur اllahu ilayhi ilaahay xaggiisa ma eegayo ywma alqiyaamati markuu warkaa nebiga sheegay salawaatu اllahi wasalaamu calayh faqaala abu bakr radi allahu tacala canhu arda abu bakr baa kacay markaasuu wuxuu yihi ya rasuula allah ina izaarii ystarki ila an atacaahadahu faqaala inaka lasta miman yafcalhu khuyala rawaahu اlbukhaariy xadiidkan isagaa fawaa'id badan baa laga qaadanaya awala nebiga calayh الsalaatu wasalaam man jara thawba lafdiga manta waxayna tusinaysaa wax allaale wixii caqli leh inay ku dhacayse dumarkiina waa nala wadaagaan markaa laakiin riwaayadda kale ee abi saciidin alkhudri iyo anas bnu malik iyo keyrkooda ay warinayeen umi salama oo meeshaa joogtay baa rasuulka alle la hadashay salawaatu اllahi wasalaamu calayh waxay ku tiri rasuulka allow dumar haddaan nahay annaga ka waran nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam shibri iyo taako hoos u dhiga markaasay waxay tiri rasuulka allow haddii lugta kor loo qaado ama meel haddii la fuulaya wixii la mid a idan tankashif adaam aqdaamahuna haweenkii gumadahoodii baa muuqanaya rasuulka allow nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yurkiina shibra dhudhun bay hoos u dhigayaan marka culimadu marka ay ka waramayeen imaam mubaarak fori raxmat اllahi tacala aley fi kitaabkiisa tuxfat اlaxwadiga waa ku keena sharxi sunna tirmidiga culimadu markay ka waramayeen xaggee laga bilaabaya nebiga qowlkiisa uu leeyahay yurkhina shibra ama diraacan markuu leeyahay nebigu alayh الsalaatu wasalaam xaggee laga bilaabaya meeshii mamnuuca ahayd baa laga bilaabaya oo ah anqowki maxaa yeelay xadd alfaasil weeyaan bayna الذukuuri wاlinaah rag iyo dumar meesha faasilka u kala ah dharka ee kala xuduudda ay ku kala leexanayaan rag iyo dumar oo anqowgii weeyaan qoobkii weeyaan ninka ragga ah sidaa darteeda culimmada waxay odhanayaan xaafid ibn xajarna uu soo naqlinaya fi fatxi اlbaari wagayri min alculamaa waxay odhanayaan haddii ninka ragga ah uu qoobka hoos oga mariya ama anqowga hoos oga mariya dharkiisa wuxuu gelayaa xadd اlunuuha dumarka xadkooduu gelayaa wuxuuna qaadanayaa xuduuddii sharciga ilaahi subxaana wa tacaala uu soo oga ee ahayd ee nebiga yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh lacana allahu اlmutashabihiina min alrijaali bاnnisa lacnadii baa ku dhacaysa dhinaca kale oo dhehaysay ragga haweenka isoo ekeysiinaya lacnadii alle ha ahaato maxaa yeele dumar weeye kaasi dharkan oo adiga hoos u dhigaye ma dumarkii baa tahy cagsi weeyaan sunnadii baa waxay noqotay wax laysku caayo bidcadiina waxay noqotay wax laysku ammaano reer magaalnimada qofka muujinaya oo ah qofka hadduu reemagaal yahay waa inuu hoos u dhiga sarwaalkiisii ama kamiiskiisii ama macawiistiisii iyo wixii lamida wixii markaa uu qabi waa inuu hoos u dhiga weeyaan maya shareecada islaamku waa inoo diiday maxaa yeelay israaf weeyaan israafkuna sidiisaba ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala siduu alle qur-aanka inoogu sheegay fi suurati isra ama bani israiil wax la yihaahdaba noocaasi waxay soo hoosgelaysaa mubadirnimada mubadirkuna ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala ikhwaan ashayaaطiin weeyaan shayaankuna rabbigii waa ku kufriyey inta dembi uu ku dhacayo wax la koobi karaya maaha qofka noocaa sameeya waa musrif oo waa mubadir oo qofka isaga ah waa unuufu gelaya xadigeedii iyo haweenkii dhadiga wixii lagu yaqaanay ayuu samaynaya rabbi waa caasiye subxaana wa tacaala oo rasuulkiisa waa caasiyey salawaatu اllah wasalaamu caleyh oo sunada alla waa ku tuntay calى lisaani nebihi uu inoogu jidayey salawaatu اllah wasalaamu caleyh intaa waxa dheer waxa weeyaan waxa ka muuqanaya oo ah foolxumada ee nebigu sheegay salawaatu اllah wasalaamu aleyh daahirka ah foolxumadii daahirka ayada ka muuqanaysa wa ilى gayri dalika min alafcaal iyo waxa soo arooray haddii dib loo fiiriyo w qaala slى اllahu عalayh alih waslm wuxuu yihi man jara thawbahu khuyalaa la yandur اllahu ilayhi ywma اlqiyaama dumarkii marka waa baxeen xadiidka umu salm ay ku tageen oo ah inay taako iyo dhudhun hoos u dhigayaan meeshii ay ka bilaabayaanna waa anqowga weeyaan ragga wixii ka hoos mariya ilaahay ma eegayu yihi nebiga alayh الsalaatu wasalaam haddii aadan daynaynin dhudhunka bartankiisa hoos oga dhig anqowga korkiisa gaarsii haddaadan daynaynin anqowga ku ekeysii marka isaga inaad ka hoos marisa naar weeyaan marka sida xadiidkii lagu soo bilowdayba uu tilmaamaya xadiid abu hurayra iyo cbdulahi bn cabaas ee bukhaariga ku sugan uu tilmaamaya marka intaasaa raggii lagu garanaya wey abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu ardaa oo saxaabada ka mid oo meesha fadhiya ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina izaarii yastarkhii ila an atacaahada awala abubakr sidiq radi allahu tacala canhu ardaha dadka qaarkii waxay ku cudur daartaan abubakr nebigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam inaka lasta miman yafcalu khuyala aniguna sidaasoo kalaan ahay cudurdaar ma u noqonaya maya dhowr wejiba cudurdaar uguma noqonaya awala abubakr radi allahu tacala canhu ardaah naxiif buu ahaa wuxuu xiranayana waxay ahayd macawiis ama go baa la xiran jiray laba qeyd baa la xiran jiray laba go sida la garanayo gona xagga hoosaa laga xiranaya gona xagga kore weeyaan ridaa iyo izaar baa la kala yidhaahdaa labadaa go-e uu xiranayo naxiif buu ahaa caata ah ta labaade meesha taalla waxa weeyaan yastarkhii wuxuu yidhi dhinac iyo fiid baa hoos u dhacaysa ta saddexaad waxa weeyaan abubakr radi allahu tacaala canhu ma oga oo calaa cilmihi ma ah isagoonan ogeyn bay hoos oga dhacaysaa guntigii baa ka dhacaya waa xajisanaya oo guntigiisa waa dhuujisanaya caato weeyaanoo guntiga ka furmaya markiiba tan afaraad waxa weeyaan waa daraf keliya waxa dhacaya ta shanaadna waxa weeyaan abubakr radi allahu tacaala canhu arda mar walba inuu isdhowro oo ilaashado weeyaan guntigiisa maxaa yeele ila an atacaahada isagaa dhahaya ta kale meesha ku jirtaa waxay tahay rasuulka calayh salaatu wasalaam baa isaga ka soocay ummadda inteeda kale u yidhi adiga haddii xitaa aduu samaysaba dembi ma lihid maxaa yeele khusuus weeyaan nabiga ka khaas yeelay salawatu llahi wasalaamu caleyh adigu xaggeed ka soo gelaysaa intaas oo baab intaasoo baab abubakar baan la mid ahay waa adiga leh intee ka soo gelaysaa marka meel aad ka soo gasho ma laha sidaa darteeda qofka ku cudur daaranaya abubakar inuu la mid yahay aalim weyaan aalimu nafsihi weyaan naftiisuu dulminayaa nusuustana waa dulminaya meeluusan xaq u lahayn buu isa saaraya iyo miisaan uusan xaq u lahayn ayuu isku miisaamaya yaa rasuul اllahi ina izaari rasuulka allah wuxuu yihi aniga izaarkaygiiyo macawiisteyda yastarkhii fiid baa iga dhacaysa iid ka mid ah, ama daraf ka mid a ah, yaa hoos u dhacaysa ila an atacahada inaan ilaaliyo mar walba dhowro mooyaane faqaala nebigu wuxuu yihi salawaat اllah wasalaamu aley inaka adigu abuubakarow lasta miman yafcaluhu khuyalaa adigu ma tihid kuwa u samaynaya khuyalaa kibirkii iyo faanki iyo arintaa uma samaynaysid adigu waa macduur cinda allahi waa lagu cudurdaaray ilah agti adiga waa lagu cudurdaaray cinda allahi tabaaraka wa tacaala abubakr ummadda inteeda kale la mid maaha rawaahu اlbukhaariy wqaala sal اllahu alayh waalih wasalam nabiga alle wuxuu yidhi izaaru lmumini ilى ansaafi saaqayh xadiid dheer buu ahaa cabdulahi bn cumar baana warinayay keyrkiisa radia alahu tacala canhuma abi saciidin alkhudrina waa wariya izaaru lmumini qofka muminka izaarkiisu ilaa ansaafi saaqayhi way meesha ugu hagaagsanee laga doonaya waa halka ee uusan kor oga dhigi karaynin saaqa ama gomadihii waxaa tiraahdo korkooda kore dhudhunka hoose weeyaan wa qaala abu saciidin alkhudri xadiidka isaga abu daawud iyo ibnu maajah baa warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeelay wa qaala salى اllahu alayh waalih wasl abu saciidin alkhudri wuxuu yihi radi allahu tacala canhu qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam izaaru lmumini ilى nisfi الsaaq wla xaraja fima baynahu wa bayna alkacbayn ma kana asfala min alkacbayni fahuwa fi الnar wman jara izaarahu baطra lam yandur illahu ilayhi ywma alqiyama weyaan rawahu abu daawudi biisnaadi صaxiix abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu ardaa wuxuu leeyahy rasuulka salawaatu اllah wasalaamu alayh wuxuu yihi izaaru lmumin qofka muminka izaarkiisu ilaa nisfi saaqi weeyaan saaqa bartamihiisa weeyaan walaa xaraja dhib ma laha fima baynahu wa bayna alkacbayn hadduu anqawyadii gaarsiiyo laakiin maa kaana wixii ahaaday asfala min alkacbayn inuu anqawyada hoos oga sii dhigo wixii ahaaday fa huwa fi naar naar buu ku gelaya qofkii anqawga hadduu hoos oga sii dhigo naar buu ku gelayaa buu yihi rasuulka calayh salaatu wasalaam waman jara izaarahu qofka izaarkiisa jiidana baطran kibir iyo isla weynan u jiido lam yandur illaahu ilayhi ilaahay ma eegaya xaggiisa ilahi subxaana watacaala eegma naxariiseed ma eegaya kaa isaga oo xadiidkii hore aynoo tilmaamay rawahu abu daawudin biisnaadin صaxiix wa qaala bnu cumar wuxuu odhanayay marartu calى rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam wa fii izaari istirkhaa nebiga ayaan soo maray salawaatu اllah wasalaamu caleyh iyadoo maradaydu ay hoos u dhacsan tahay faqaala markaasuu nebigu wuxuu igu yihi salawat اllah wasalaamu alayh yaa cabd allah irfac izaarak lafdiga kalena wuxuu oranayaa in kunta cabda lilah irfac izaarak addoonkii alle haddaad tahay irfac izaarak maradaada iyo guntigaaga kor u qaad farafactuhu kor baan u qaaday malaa xoogaa yar buu kor u qaaday faqaala nebigu uma qaala dabadeed nebigu wuxuu ku yihi zid kordhi fazidtu waan kordhiyey famaa ziltu ataxaraaha bacd wixii intaa ka dambeeya nebigu kordhi i yihi weligay inaan kor u qaadayo weligay ilaalinayo ataxaraaha inaan dhowrdhowrayo weyaanon ilaalinayo kamaanan zuulin bacdi wixi intaa ka dambeeyey taxarig waa wixii lagu dadaalo ee la dhowro ee mar walba taasaa loola jeeda rawaahu muslim xadiidka isagaana muslim baa warinaya oo waa xadiid saxiixa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiid dhowr ayaa ka soo arooray riwaaya abaraani uu warinayey xaafid ibn xajarna fatx uu leeyahay sanadkeedu waa jayid abi umaama radi allahu tacaala canhu ardaa baa wuxuu ohanayey wakhti aan la soconay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam anagoo la socona waxaanu soo gaarnay camr bni zarara ninkii la ohan jiray alansaari radia allahu tacaala canhu arda isagoo qaba xulla aad iyo aad u qurux badan laakiin hoos anqowga ka hooseysa markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu ku dhegay guntigiisii yuu kor u qaaday salawaatu اllah wasalaamu calayh binaaxiyati thow intuu ku dhegay maradii yuu kor u qaaday nebiga calayh salaatu wasalaam markaasuu nebiga wuxuu ohanayey salawaatu اllah wasalaamu calayh isagoo ilaahay subxaanah wa tacaala addoonkaa isaga ee saxaabiga jaliilka camr bni zaraara u tilmaamaya allaahuma nabiga alayh salaatu wasalaam ilahay xaggiisa u sheegaya cabdak wa bna cabdik wa bna amatik ilaahayo waa addoonkaaga addoonkaagaana dhalay hooyadiina addoommad ilaahay bay ahayd ilaahayow ilaahayow man waxay ku tusinaysaa inuu dembi ku jiro xataa samicaha camr gadaashiisuu nabiga ka yimid alayh salaatu wasalaam maradiibuu kor u qaaday salawaatu اllah wasalaamu alayh isagoo dhahaya addoonkaaga addoonkaagana uu dhalay hooyadiin addoommad ilaahay ahayd weeyaan markaasu wuxuu yihi rasuulka allow maradan aad arkayseen hoos u dhigay inii khumushi saaqayn dhudhumahaygaa dhudhuuban rasuulka allow addimahayga hoose waa dhudhuuban yihiinoo caato weeyaan rasuulka allo waaba ku qarinayaa aniguna saasay iga tahay nebigu wuxuu ku yihi salawaat اllah wasalaamu calayh qad axsana allahu kula shay khalqa ilaahay shay walba khalqigiisa waa hagaajiyey maxaa yeeley axsana suura ilahay kaa abuuray subxaana wa tacaala ina allaha laa yuxib اlmusbil ilaahay ma jecla musbilka subxaana wa tacaala musbilka qofka ah ilaahay ma jecla qofkuna ilahay jeclana se salaadiisa waa aqbalaya macquul maba xaafid ibn xajar wuxuu odhanayey sida daahirka ah camr ninka la yidhaahdo ibnu zuraara sida xadiidka daahirkiisa laga qaadanayo kibir uma samaynayn arrintan yada waa sida saxa xadiidka ka muuqata weeyaan maxaa yeele wuxuu yihi rasuulka allow inii khumush saaqayn kibir ma ahayn waxa ku xambaaraya waxay ahayd mijimahaagan dhuudhuubanee caatada qari taasaa ku kaliftay ahayd kibriyo isla weynan iyo ugama dan lahayn sidaa darteeda qasadkiisu ma ahayn isbaalka wuxuu u samaynaya khuyala saas weeyaan xadiidka waxaa laga qaadanaya macno kale oo laga qaadan kara ma laha ku xambaaray saxaabiga jaliilka ah radi allahu tacaala canhu arda ibn abi shayba isaguna wuxuu warinayey inii khumusha saaqayn markaasaa nebigu wuxuu ku yihi salawatu اllah wasalaamu calayh daka aqbaxu bima eh, bima eh, bisaaqik nebigu wuxuu ku yihi salawat اllah wasalaamu calayh daaka aqbax dheerayntan aad dheeraysay iyo ka foolxumi badan mima bisaaqik mijmaaga dhuudhuubaneed ka calaacalayso waxaan dheerayntaabaa kasii foolxumi badan cinda allahi tabaaraka wa tacaala maxaa yeele mijmaaga dhuuban allah abuuray subxana wa taala cinda allahina wax dembi ay ku leeyihiin mala ilahay baa abuuray subxaana wa tacaala laakiin dheerayntan ilahay maba jeclaba subxaanah wa tacaala saasuu nabiga ku yihi salawatu اllah wasalaamu alayh cabdullahi bnu mascuud baa waxaa la wariyaa inuu dheerayn jiray dheeraynta iyada ahna waxa weeyaan ilaa anqawgu gaarsiin jiray radi allahu tacala canhu ardaa meesha xadiga mubaaxa ah ee faasilka ah halkaasuu gaarsiin jiray ma dhaafin jirin cabdullahi bn mascuud qofka yirahda waa dhaafsiin jirina waa kaadib weeyaan sida xaafid ibn xajar iyo keyrkiisaba ay tilmaamayaan waxa ku xambaarayana waxay ahayd arintaa iyada ah ee ah inuu ahaa mid mijimo dhuudhuuban iyo wixii lamid ah sida axaadiista kaleba ay tilmaamayaan ninka loo yidhaahdo sufyaan ibn suhayl ayaa isna sidaasoo kale odhanayay nabiga alayh salaatu wasalaam ayaa gadaal oga yimid isaguna isagoo maradiisu ay dheer tahay kor buu u qaaday nabiga alayh salaatu wasalaam markaasu wuxuu ku yihi laa tusbil faina allaha laa yuxibu lmusbiliin ha dheeraynin dharkaaga maxaa yeele ilaahay ma jeclo kuwa musbiliinta ah ilaahay ma jeclo subxaana wa tacaala kuwa musbiliinta ah marka axaadiistaasoo dhan waxay daliil u tahay qofka musbilka inuusan ilaahay jeclayn subxaana wa tacaala qofka musbilka ahaa ee ilaahay uusan jeclayn subxaana wa tacaala hadduu ku istihzaao sunadii nebiga ka war oo uu caayo qofkii sunnada ku taagna u yihaahdo surwaal gaabiyaasha iyo wixii la mid ah sidaa lagu caayo arrintaa ma banaana hadduu jaahil yahayna waa in la edbiye weeyaan wax loo sheego hadduu yahay qof garanayana oo sunada nebiga uu ku jeesjeesana salawaat اllah wasalaamu aleyh arrintaa kufri bay gaarsiinaysaa maxaa yeelay karihu ma anzla اllahu fa axbata acmaalah ilahay wuxuu ku soo dejiyey calى lisaani nabiyihi salى اllahu alيh ali wasalam ragga ummaddan inay kor u qaadaan oo anqowga ay dhaafsiiyaan anqowga hadday ka hoos mariyaan mamnuuc weeyaan nebigaa diiday calayh الsalaatu wasalaam calى lisaani nabiyihi buu ilahay nooga xaram yeelay subxaana wa tacaala qofka ku jees jeesana ilahay camalkiisa ma aqbalayo subxana wa tacala camalkiisa o dhanna waa buray camalkiisa o dhanna waa buray hadduu jaahil yahayna ilahay subxaanaه wa tacaala xaggiisa cudurdaar inuu ka helo waa laga yaabaa in wax loo sheegana weeyaan war arrintan waa sunnada nebiga calayh الsalaatu wasalaam ma banaana ha ku istihzaain in la yihahdo maxaa yeel in lagu istihzaau bilkitaabi wasunna waxay keenaysaa sida alle inoo sheegay subxaana wa munaafiqiinta calaamadooda weyaan fii suurati tawba fii suurati alfaadixa alle uu ku sheegay subxaana wa suurat alfaadixa qolooyinkii abilaahi maxaa la yidhi ayadda maxay ti qul abilaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu maxaa la yidhi qad kafartum kufri weeyaan marka nawaaqid islaamkayna ka midta waxyaabaha islaamka looga baxayna ka midta hal xadiid hadduu qofku inkiro isagoo ogsoon inuu sax yahay kufri baan ku xambaaraynaa hal aayad xaraf ka mida qur'aanka hadduu inkiro aayad maba ahe kufri weeyaan iyo gaalnimo xaraf ka mida hadduu inkiro weeyaan oo ah waxaa nebiga ka sugnaaday calayh isalaatu wasalaam dariiq mutawaatir ooga sugnaaday salawaatu wasalaamu aleyh haduu inkiro kufri weeyaan gaalnimuu ku dhacaya sunnada nebigana waa lami salawaatu اllah wasalaamu aleyh wama yantiqu can اlhawa in huwa ila waxyun yuuxa idan qofka hadduu diido inta loo sheego uu yihaahdo maya waxaasi waa sarwaal gaabayaasha iyo wixii la mida istihza noocaas oo kale ah arrintaa waxay keenaysaa faaxbata acmaalo nebiguna calayh الsalaatu wasalaam axaadiis mutawaatir oo hadda aynu tilmaamaynay buu isbaalka inooga digay inooga digay salawaatu اllah wasalaamu aleyh marka sidaa darteeda qofka inuu is-ilaaliyo weeyaan muminka ah waxyaabahaasna inuusan la imaanin cinda allahina tabaaraka wa tacaala wixii salaadiisa burinaya inuu kaga fogaado salaadan inaan la aqbalaynin waynu soo tilmaanay sida sax ah sida ibnu xasamna uu leeyahay fi lmuxalla uu ku tilmaamayo mujaladka afaraad safxada afartan iyo sideed ilaa iyo konton iyo ko ilaa konton buu kusoo naqlinaya ilaa konton buu kusoo naqlinaya isbaalka markuu ka hadlayay fi kitaab الsalaa raxmat اllahi tacala caleyh halkaasuu ku keenaya wa qaala bnu cumar wuxuu yidhi marartu cala nabiyi sal allahu alayh ali wasalam baan soo maray wa fii izaari iyadoo hoosguntigaygiina istirkhaaun uu ku sugan yahay fiidiisu ay dheer tahay faqaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam yaa cabdallahi irfac izaarak farafactuhu kor baan u qaaday uma qaala dabadeed wuxuu igu yidhi nebigu zid kordhi fazidtuhu waan kordhiyey famaa ziltu markaa dabadeed kamaanan zuulin ataxaraaha inaan dhowrdhowrayo oon ku dadaalayo bacdu wixii intaa ka dambeeyey rawaahu muslim fakulu man sidaa darteeda fakulu man qof allaaliyo qofkii ittakhada yeesha farjiyatan takaadu an tamasa alard waa jubbada xaggeeda dambe ee dheer baa loola jeedaa intuu dheereeyo tamasa alarda dhulka taabanaysa ama anqawyadii ka dheer aw jubbatan iyaduna sidaa u dheer aw saraawiil eh, eh, khafaajiya fahuwa daakhilu fi lwaciidi اlmadkuur wuxuu ahaadaba wuxuu soo hosgelaya waciidka la sheegay ee nebigu sheegay calayh الsalaatu wasalaam goodiga ayuu soo hosgelaya marka waa shay waadix ah weeyaan alkabiiraة الثaaliثaةi wاlkhamsuun kabiirada saddex iyo kontonaad libaasu اlxariiri wالdahabi lirajul in la labisto weeyaan dharkii xariirta ahaa iyo dahabkii ragga inay xirtaan labada shay waa mamnuuc rijaal hadihi اluma mamnuuc bay ka yihiin inay xirtaanna waa kabiira min alkabaa'ir dembi ka mida dembiyada waaweyn cinda allahi tabaaraka wa tacaala qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walibaasu taqwa dalika khayr ilahay inuu noo soo dejiyey subxaana wa tacaala dhar buu ka waramay dharkaana alle subxaana wa tacala uu inoo soo dejiyey inuu yahay ziina ayuu alle inoo sheegay subxaana wa tacaala laakiin dhar kalaa jira dharkaa muuqanaya aan ahayn oo qofka xirtaa cinda allahi uu aad uga quruxsan yahy aad u qurux badan waa ku quruxsan yahay libaasu taqwa weeyaan alle markuu dharkaa ka soo warramay aynu xirannahay dharkan aynu xirannahay markuu ka soo warramay iyuu rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala walibaasu taqwa dalika khayr dharka taqwada in la xirta ayaa ka khayr badan waxaasoo dhan waxaasoo dhan ka khayr badan dharka taqwada xaggee laga xirtaa dharkan aynu naqaano jirkeennaa xirta oo cawradeenna ku asturanna dharka taqwadana qalbigaa laga xirtaa lanna ataqwa haahuna buu nebigu yihi isagoo laabtiisa tilmaamaya salawaatu اllah wasalaamu aleyh xadiidkii saxiixaha attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna qalbiga weeyaan qalbiga marka dharkan labista weeyaan taqwada ilahi subxaana wa tacaala libaaska la sheegaya kaa weeyaan marka wa libaasu taqwa dharkii taqwadaba dalika khayrun kaasaa ka khayr badan وqال النبiyu slى الlه عليه aليه وsلم wuxuu yihi man labisa الxariira fi الdunya lam ylbashu fi الآkhirة waa war go-an weeyaan man labisa الxariir qofka xariirta xirta fi dunya ku xirta lam yalbashu ma xirto fi اlaakhirati aakhirada dambe ma xirto xariirta asalka ah waa waxa laga sameeyo waa candhuufta dixiriga weyaan nooc ka mida ah dixiriga candhuuftiisaa laga sameeyaa sidaynu ogsoonnahay waana qaali weeyaan oo dhar la heli karaya maaha calaa yati xaal qofka xirta man labisa alxariir fi dunya qofka ku xirta lam yalbashu fi اlaakhira aakhirada dambe ma xirto ninka ragga ah waxa loo ogol yahay waa labadaa farood wax dhan labadaa farood wax dhan haddii xariiq dheer ay tahay oo sidaa loogu sameeya wax dhibaato a male maaha wax dhibaato le ma aha xariiq haddii sidaasoo kale dharkiisa ku tasho xariir ah dhibaato ma laha mutafaqu calayhi xadiidka bukhaariiyo muslim baa warinaya oo waa xadiidkii anas bnu maalik wey radi allahu tacala canhu ardaa xadiidka cumar bn khaaab wuxuu ohanayey ee bukhaariy muslim ba ay warinayeen qaala salى اllahu alayh alih waslm rasuulka alla wuxuu yihi inamaa yalbisu اlxariir xariirta waxaa xiranaya raggii weeyaane man laa khalaaqa lahu fi اlaakhira midaan nasiib u lahayn aakhirada dambe ku xiranaya dharka haddaad aragta xariirta adduunka ku xiranaya aakhira nasiib uma laha kaa isagaa inuu xirto rawahu اlbukhaariy alkhalaaqna waxaa la yihahda annasiib وqاla slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadيiث abi muسى الأشcري rasuulka wuxuu yihi salawat الlah وسلام عlيه xurima libaasu الذahب والxariiri عlى ذukuri أmtي وأxila لإnاثihim lafdi kale wuxuu tilmaamayey ziyaadu watay nebiga alayه الsلاaةu wasalaam wuxuu banaanka usoo baxay isagoo dahabkii iyo xariirtii gacantiisa ay ku jirto markaasuu wuxuu yihi labadan waa laga xaaraam yeelay ذukuru hadihi الأmة nisaa baa warinayay keyrkiisa xurima libaasu الذahب والxariir libaaskii iyo dharkii dahabka ahaa waa laga xaaraam yeelay iyo xariirtiiba calى dukuuri ummati ummadayda inta labka ah waa laga xaaraam yeelay wauxila waa loo xalaal yeelay liinaafihim dhadigoodiina صaxaxahu tirmidiy tirmidi baa saxiix yeelay xadiidka isaga nisaa-ina waa warinaya sheekh naasirna waa saxiix yeelay raxmat اllahi tacala aleyh fi kitaabi اlirwa laba boqol iyo toddobiyo toddobaatan wa qaala xudayfat bn اlyamaan wuxuu yihi nahaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi waslm nebiga alle waa noo diiday salawaatu اllahi wasalaamu calayh an nashraba inaan cabno fii aaniyati الdahabi wاlfida weelasha dahabka iyo fidada inaan wax ku cabno waa noo diiday nebiga wa an naأkula fiiha inaan wax ku cunona waa noo diiday wa can lubsi اlxariiri xariirta labisashadeediina nebiga waa noo diiday wاdibaaji dibaajkuna waa nooc xariirta ka mida waa noo diiday wa an najlisa calayhi inaan ku fadhiisanana waa noo diiday nebiga alayh الsalaatu wasalaam naam weelasha nahaana nabiyu sala اllah alay slam an nashrab nebiga waa noo diiday inaan wax ku cabno fi aaniyati الdahabi wاlfida weelashii dahabka iyo fidada ahayd wax laguma cabi karaya rag iyo dumarba uma banaana rag iyo dumarba uma banaana weelal keliya miya mise wax walba ayaa soo gelaya wax walbaa loola jeeda oo ah mataacda maala suxuunta qaarkeed hadda aynu naqano waxaa lagu xarxardhaa oo lagu qurqurxiyaa biyo dahab baa lagu leeyahy ama dahab naftirkiisii weeyaan markaasaa laleeyahay meelaha hala surto waxaa ku arkaysaa iyadoo laleeyahay xaramka sawirkiisii waxaa lagu sawiray saxan cad dahab ah gudihiisii waxaa lagu samaynaya waa xaramkii maka ama madiina markaasaa laleeyahay dahabka laga sameeyey waa afar iyo labaatan karat arrintaa iyadaa ma banaana xaaraam weeyaan maxaa yeeley aaniyadii weeyaan weelashii naftirkeedii weeyaan weelasha aan waxba lagu celin guriga lagu sharaxo ha ahaadeen ama kuwa wax lagu cuno ha ahaadeen intaba midna ma banaana qofka wax ku cuna ama wax ku cabaa dahabka iyo fidada fidada waa qalinka silfarka waxa loo yaqaano macalgadaha iyo fargeetooyinka iyo qaadooyinka laga sameeya silfarka ma banaana in wax lagu cuno waa la helaa ma banaana in wax lagu cuno qofka wax ku cuna inamaa yujarjiru fii baطnihi naara jahanam xadiidka soo socday xadidka umu slm inoogu iman doonaa qofkaa wuxuu wax ku cunayo waxa weeyaan naara jahanam calooshiisii wuxuu ku ridayo nahaana nabiyu salى اllahu alayh ali waslm nabiga alle waa noo diiday fii aaniyati dahabi weelashii dahabka ahaa iyo wاlfidati wa an naأkula inaan wax ku cunno fiiha weelasha ayaga ah wa can lubsi اlxariiri xariirta labisashadeediina waa naloo diiday wاdibaajina waa naloo diiday waxaa la mid a saacadihii mararka qaarkood saacadaha waxaad arkaysaa in la leeyahay biyo dahab baa ku jira iyo wixii la mid ah arrintaa iyada culimada islaamku waa ka dayriyeen ma banaana waxaa la mid ah wax badan baa soo hosgelaya laakiin marar qaarkood daruuro ay keento waa banaan tahay ilkihii oo kale maalan haddii dahab uu qofka uu gashto ama fidadii uu gashto dhibaato male wax dhibaato le maaha laftiisii hadday jabtay oo dahab lagu kabo ama qalin lagu kabo wax dhibaato le maaha waxyaabaha noocaasoo kale waa banaan tahay maxaa yeele fii xayaati nabiyi sala اllah alay slam waa la sameeyey wa can lubsi اlxariiri xariirta labisashadeediina waana loo diiday wاdibaaji nooc ka mida weeye xariirtii waana loo diiday wa an najlisa calayhi barkimihii lagu fadhiisanayay iyo kuraastii lagu fadhiisanayay in lagu guglana waana loo diiday ama laga sameeyana rawaahu الbukhaariyu bal bukhaari muslim waa warinayaan wqaala salى اllahu عalيh wali waslm xadiiثu umi slma rasuulka wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu عaleyh man shariba fi aaniyati الdahabi wاlfida qofka wax ku caba weelasha dahabka iyo fidada inamaa yujarjir wuxuu kaga shanqarinaya jarjarada waxaa la yihahda waa shanqarta caloosha ku dhacda marka wax la cunaya wax la cabayo shanqarta ka baxdaa la yihahdaa qofka markuu wax cabayo dhuuntaada shanqar baa ka baxaysa qurjuc qurjuc baa ka yeeraysa taasaa loola jeedaa nebigu wuxuu leeyahy salawatu wasalaamu caleyh wuxuu qofkani liqayo ee calooshiisa dhaafay hoos u dhaafaya waxa weeyaan fii naari jahannam inamaa yujarjir waa kaga shanqarinayaa fii baطnihi calooshiisa naara jahannam oo wuxuu ka dhigayaba nebigu waxa weyaan salawatu wasalaamu caleyh waxaa caloosha u dhaafaya waa naarba biyahan aad cabaysa ee koobka qalinka ah ama dahabka ah aad ku cabayso waa naar weyaan kan aad wax ku cunaysana waa naar weyaan muttafaqu calayh wa habata anahu sala اllahu alayh alih wasalam dhinaca kale waxaa sugnaaday nebiga salawaatu اllah wasalaamu alayh rakhasa inuu rukseeyey fi lxariiri xariirta dharkeedii in la xirto inuu u rukseeyey lilxukati dadkii qabay cadhadii ama isnidaamiska waxaa tirahdidba cabdiraxmaan ibnu cawf raguu ku jiray iyo wixii la mida waa loo rukseeye iyo zubayr bn cawaam iyo wa fii miqdaari dadkaasi waa loo baneeyey maxaa yeele jirkoodii baa gogo-ay iyaduna way qabowdahay qofkana kuma dhegayso sidaa darteeda dadka jirkoodii oo dhan uu go-an yahay ama dabka oo noocaasoo kale uu ku dhacay ee wax kale aan taxamuli karaynin waa u banaantahay dharka suufka hadday xirtaan jirkooda ku dhegaya sidaa darteeda nabarkii ma raysanaya laga yaabay wixii la mida nebigu waa u ogolaaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadkii noocaasoo kale ahaa wa fii miqdaari waxaa kaloo banaan xariirtii miqdaari arbacati asaabic axaadiista ugu badan siday tilmaamaysa weeyaan afar xariiqood waa oo kale inaad ka dhigato iyo wixii la mid ah iyo waxaa banaan wa fii sini اdahabi iligi dahabka ahaa waa banaan yahay wanaxwihi wixii la mid ah faman labisa khulcaةa اxariir waa sida umaradii dambe ay samayn jireen imaamu dahabi siduu tilmaamaya raxmat اllahi tacala calayh khilcadii xariirta ahayd aw kilwata zarkashi waxaa la yihaahdaa zarkashadu waxa weeyaan dhar laga sameeyo dahabka duntiisa lagu tala ee asalka weeyaan isaguna waa dhar xariir ah iyo wixii la mid ah waxaa xiran jiray umaradii dambe waxaa bilowday baa la yihahdaa salaatiintii ayuubiyiintii salaatiintii ayuubiyiinta bilaabay dharka noocaasoo kale ah dharka noocaasoo kale ah qofka xirta aw xawaa'is adahabi ama dharka duntiisu ay tahay dahabka iyo wixii la mid ah faqad dakhala fi lwaciidi اlmadkuuri waqis calaa dalik intaa uga qiyaas qaada marka adiga laguu sheegay sidaa darteeda ma banaano dharkii dahabka ahaa duntiisii wixii lagu tolay ama dharkii xariirta ahaa ilaa miqdaar arbacati asaabic mooyaane ama xariiqda dheer ee labada farood ah ama iligii siniga dahabka ahaa ama qofkii ay jabtay laftiisii iyo wixii lamida lagu kabayey arrimaha noocaasoo kale waa bannaan weelkaaga maalan hadduu qori yahay ee uu dilaac galo waa lagu kabi karaa silfarkii ama wixii loo yaqaanay fidadii waa lagu kabi karaya dahabkii waa lagu kabi karaa iyo wixii lamid ah wallahu subxaanah wa tacala aclam